gebi ka dheer guri guri ku duway gacan gacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waxba gees harsamay gobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan gunti maha habeen qof xidhaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan dadku kala go'iyo gaba rag isku dila waxba kama geline guurbay rabta waanay heli kayaan geesiyow murtidu garashayga soomalaay murtidu garashayga soomalaay gayigu juntaru rabaa soomalaay gayigu gurmad buu rabaa gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo duraagu sixiyo godob dhashiyo qalawaada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran abi wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xogoraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale habe wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo khamiisay sii baxaysa jimco ayaa soo galayso taariikhduna waxay ku beegan tahay saddexylabaatanka bisha koo iyo tobanaad sannadda labada qodobada caawa barnaamijka waxgoraysa aad ku maqli doontaanna waxaa ka ah soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay qayb ka noqoto dalladda ay ku midaysan yihiin wadamada qaar ee bariga afrika iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u tegay tanzania arrimo la xiriira ku biiristaanka daladan haddaba waxaan eegi doonaa caqabadaha haystay ganacsatada soomaaliyeed intaan dalladan lagu beerin visa kenya hadaa maanta haysata uganda aadi kartaa laakiin soomaaliya sidaas ma maanta hadee bulshadii bariga africa soomaaliya ku biirta wararkaas waxaa aaminsanahay dhanka isku socodka inuu kaali weyn ka leedahay oo dhibaatada ugu weyn ee ganacsadadan soomaaliyeed haysata waxaa number one ah isku socodkii inuu aada u dhib badan yahay fadhigii maanta ee golaha wakiilada puntland waxaa hareeyey buuq iyadoo gacanka hadal uu ka dhacay fadhigii sidoo kalena la isku qabtay doorashada maamulkaasi arrimo la xiriira waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegeysan doontaan taliska booliiska soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ay ka sameeyeen magaalada muqdisho ay ku soo qabteen burcad ee eh, dhac iyo u geysanaya dadka Eh, boob iyadoo sidoo kalena ay taliska booliiska ay sheegeen in ay soo furteen qaar kamida dad waa dad kamida qaar waa qaar kamida dadka muqdisho oo lagu afduubtay qayba kamida magaalada qodobadaasi qodobadii kale nagu soo korro intaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan xubintii kala maanaya sidoo kale qaybkaha ah barnaamijkeena gabagabadana waxaad ku maqli doontaan kuryahama masaqiira jalinba sabursiya ma exba siyaasadii ma beenba masiriyo khiyaama masaqiira jalinba sadbursiya ma exba salaad cabdilla cumar ayaa farsamaynaya waxaan ahay sayid cabdiraxmaan cali waa mar kale xog horeys war maanta diyaas baradii baa dee igu soo waaratay bal ka qabtee halow war waa ismaaciil oosle xaaladda dalka iga war khawaarij midhkama hadhin waa la dabar jaray war waa war fiicanee hadda muqdisho ma nabadba dhismayaasha ka socda iyo biricdiiyo quruxdii horow markana waa haba ka sheekayn war haddaan aamina koban heegan london faa'iise rooma caasho swiden axmed airelan iyo cali jermaniba wacayaa oon soo wada kaxaynayaa ee waddooyinka muqdisho iiga waran sidaan u dhisannay sibaa la jirtaan ku idhi waa indhadaraandar kaalayo iska arag xaadda war waxaa soo beena maxaad miskiinka ugu sheegaysaa ma waddooyin baa noo dhisan harooyin markuu roobku do'o biyuhu galaan baa noo dhisane shakhsi mas-uuliyaddiisa gabay aana waxba igama gelin laakiinse qurbajoog waan u faanayaa dalkayga horumarkiisana waan ku faanayaa gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo kalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran rumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaa idin leenahay inuu ku bilownee waxaa lagu wadaa soomaaliya inay ku biirto dalladda bulshada bariga afrika halkaas oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud socdaal gaaban oo uu ku tegay waa tanzania uu markaa kaga qeybgelayo arrimo la xiriira sidii loo dardargelin lahaa ku biiritaanka soomaaliya ay dalladan uga qeyb noqonayso madaxweynaha ayaa kulamo la qaadan doono wadamada qeybta ka ah daladan si uu ugu qanciyo in soomaaliya ay u diyaarsan tahay inay qeyb ka noqoto iyadoo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowr goor uu horey socdaallo ugu maray wadamo dhowr ah oo qeyb ka ah daladan haddaba maxaa faa-iide ah ay soomaaliya u leedahay in daladan ay qeyb ka noqoto iyadoo la ogsoon yahay in ganacsato soomaaliyeed ay ku sugan yihiin wadamo dhowr ah oo bariga afrika dhaca waxaan wax ka weydiiyaa amiin axmed dhaqanew oo dhaqaalayahan ah faa-iidooyinka ugu jiro ganacsatada soomaaliyeed waa mahadsantaa saaxiib horta bariga africa waxyaalo badan ay soomaaliya ugu dhigantaha horta laakiin horta aan fahano horta waa horta ururkan bariga africa la horta waa maxay oo urur sida u shaqeeya meeqa wadana maxaa la yidhahdaa ka kooban horta ururka bariga africa waa mid ka mid ah ururada dhaxaadka u ah midooda africa aad ayuuna u qabxayaahoo hadda soomaaliya ku biirtay laakiin soomaaliya kahor waxaa ku biirtay diir congo ku biirtay ayaana xurintii ugu dambaysa kamid noqota laakiin markii soomaaliya hadda lagu daro soomaaliya hadda ugu dambayso marka lagu daro kenya uganda tanzania suudaanka koonfureed burundi iyo rwanda iyo dia congo iyo maxaa la yidhaha soomaaliya hadda ugu dambaysayba la shaaciyey kamid noqotay ururka eh, waa urur maxaa la yidhahdaa saddex boqol oo milyan oo population udhexeey waayo soomaaliyan waxay ugu dhigan tahay badan oo dadka soomaaliyeed waa dad kobax dhaqaalo leh oo maxaaliya hal abuuro leh waagii hore soomaalidu markii ganacsi sameynayaan ama afri markii dalka laga baxo afrikaankan kaleeto dhibaatada ugu yar ee hadda calaashan ugu yare dhibaatada maxaaliya isku socodkii ururka bariga africa wuxuu sahlayaa in muwaadinka soomaaliyeed uu ganacsigiisa iyo wixiisa u suuq geeyo wadamadan ka kooban ururka bariga africa iyo isku socodkii oo ururka bariga africa sharci waxaa u yaala in maxaa la yirahdaa hal viiso ururka maxaa la bariga africa mid kamid haddaa ah haysi inaad isku safi kartid dhammaantood inaad wada tegi kartid marka ururka bariga africa intaasuu maxaa la yirahda soomaaliya waxyaalo badan aan la soo koobi karin iyo faa'iido lasoo koobi karin ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugan dalalka bariga africa ee ganacsiyada ku dhibaatooyin iyo caqabado ayay la kulmi jireen markay ka mid noqoto soomaaliya hadda maxay la kulmi doonaan dhibaatooyinkiisa halkay ku dambey doonaan dhibaatooyinkii wuxuu kusoo dhamaanayaa intaysan ku biirin maadaama hadda ururka bariga africa soomaaliya ku biirtay dhibaatada halkaasay taagan tahay ee halkaasay ku dhamaanaysaa oo waayo waxay soomaaliya kamid noqotaba ururkan maadaama ururkan soomaaliya kamid noqotay muwaadin walba soomaaliyeed ama ganacsi ahay ama ganacsato ahayo ama kambaniye iska lahay wuxuu xaq u leeyahay muwaadiniinta kaleeto oo kulmiya bariga africa sida muwaadinka kenyaanka ah ama tanzaniyaanka ah ugu ganacsado xaquuqna ugu leeyahay ayuuna muwaadinka soomaaliyeed xaquuq ugu leeyahay dhaqaale ahaan eh, ganacsatada soomaaliyeed iyo guud ahaanba dalka maxaa iska bedeli karaa maadaama eh, wax isdhaafsi ay dhacayaan oo dowladaha daladan qeybta ka ah ee bulshada bariga africa soomaaliyana ay usoo qaadi karaan ganacsiyadooda halkaana laga dhoofi karo wallahi wax badan iska bedeli karo alaashaan siday ahaa jirta waa ka ballaaranaysaa maadaama maxaa la yihahdaa uu imaan isdhexgal imaanayo oo waxyaalihii soomaaliya oo kale tusaale ahaan soomaaliya waxay caan ku tahay eh, maxaa la dhaha wax soo saar waxay caan ku tahay xeebtan dheer ee eh, maxaa la dhahaa oo india oceanka marka waxyaalaha ugu muhiimsan oo aad aada kusoo bedela waxay inay suuq yeelato soomaaliya inay suuq yeelato malayga kalluunkaas inay u dhoofiso maxaa la yihahdaa eh, barigaas bulshada bariga africa waxyaalaha kaleeto iyadana tahay bulshadaas bariga afrika ganacsiga ay leeyihiin ama qudrad allah ka dhigo waxaan aninka aha isticmaalno xagga laga isticmaalo inay usoo dhoofsadaan dalkeena isdhexgala imaanaya dhaqaalahana kor u kacaya waxaa imaanaysa hadda tusaale soomaaliya eh, dadkeena waxay hadda la diban yihiin markii waxa la tabco ama beeraha la tabco ama masdago ama galeyda eh, allaha ka dhigay markii soo go'do maxaa la wax ka iibsada male badana bulshada africa dadkan bulshada bariga african aad waxay ugu isticmaalaanba waxyaalaha hadda soomaaliya galeyda oo kaleeto masagado kale digirto kale waxyaalaha kaanay aad ka cadnay ayuga aada u isticmaalaan bulshada bariga africa badanaa dadka sida soomaalida oo kaleeto oo maxaa qudradaha soo dheefsada oo maxaa la dhahaa eh, eh, briiska waxaas keensada waa ku yaryihiin dalagooda isticmaalaan marka bulshada africa maxaa bariga africa soomaaliya muhiimad weyn ay u leedahay ganacsigii maxaala kalluunkii ganacsigii waxyaalihii maxaa la dhahaa oo dalkeenu aan tacabnay oo awal suuq lahayn oo maxaa la dhahaa awal faa'iido badan ka helayn ayaan ganacsatada soomaalida weli dadka beeraleyda ayay dhiirigelin u tahay oo maxaa la yidhahdaa inay xoolahooda waxay tarceen in suuq fiican ay yeeshaan marka dhaqaalihii halkii hore oo joogi jiray wax badanaa iska bedelaya saan aaminsana eh, caqabado ma jiri karaan marka ayla kulmaan ganacsatada oo ka duwan kuwii hore la kulmi jireen may caqabado caqabad mar walba waa imaanaya horta uu dunidan wax caqabad la-aana male nimco walba nimco walbana nusqaanteeda leedahay oo calashaan wax oo bil caqabada dhacay male laakiin boqolkiiba sideetan percentage waxaa waay saan aaminsanahay faa waa laga yaabee boqolkiiba labaatan percentage inay caqabada iska imaadaan weli caqabada isfahanka ama luuqada kale dadkii bariga africa sababtoo kale luuqada la yahay mise ad iskuma fahmaayo kala dhaqanaa waxyaala qaar caqabad inay keenaan laakiin hadda caqabad weyn oo muuqato ama isleeyahay caqabadaas dhibaato weyn ay keenaysa cilama ah ina imaanayso maadaama eh, dhanka dhaqaalaha ay eh, faa'iido badan ku jirto eh, dhanka kale faa'iido kale oo ku jirto ma jirtaa faaiidooyinka iidooyinka bariga ururkan bariga africa wadaagaan waxaa kamid ah in ururada wadamadu ay leeyihiin maxaa la layidhaha sanduuq dhaqaale inay leeyihiin kaabayaasha dhaqaalaha in layska saaciido tusaale maxaa la yirahdaa kaabayaashii dhaqaalaha maxaa waxbarashadii laamiyadii jidadkii buundooyinkii marka faa-iidooyinkii ayaaba wax loo dhiga lahayn maansaa aaminsanahayna in madaxweyneha madaxweynaha jamhuuriyadda doctor xasan sheekh maxamuud oo aad iyo aad iyo aad iyo aada ugu mahadsan yahay sababta ururkan cadaashaan waa mar badan laga raadinayay oo dowladii labada kun afar tobankii mar rabay xasan sheekh maxamuud waa laga diiday maxaa la yirahdaa maxaa cabdullaahi farmaajo haddana mar labaad garay waa laga diiday nasiibka wuxuu saaciday in madaxweynihii ugu horreeyey ee dalbada haddana hadda laga yeelo marka ururkan waa urur maxaa la dalkana nacfi u leh ganacsatada soomaaliyeed oo maxaa la yirahda dadka beeralayda ama dadka wax soo saar kale nacfi waxaana maxaa la yidhaahdaa dalka dhaqaalihiisu kor u kicinaya kowka in dadka ganacsatada oo wax soo saarka le inay yeeshaan suuq inay yeeshaan niyad ay wax kusoo saaraan sababtoo hadda ninka ganacsi ninka beeralaydo beerta iskale wuxuu tabco oo abuuro oo ku rafaado markuu soo saaro cid ka gadata male sababtoo ah waxay soomaalida isticmaashaba maba ahaba badanaa boqolkiiba sideetan waan naqaana soomaalida laakiin bulshada bariga africa waxyaalaha isticmaala waxaa waxyaalaha ay ka abuurteen ee soo saareen sida hadda tusaalo kale kenyadana kenyadana ana aan ku noolahay kenyadana ana aan ku noolahay kenya waxyaalaha laga isticmaalayay ee maxaa la number one ka waxaa kamid ahay galleydoo kaleeto ugaalido kaleeto digirtoo kaleeto maarag waxyaalahaas oo dalkeena ka baxa marka dadka beeraaleyda ah ayaa aad iyo aada suuq u yeela doona wax soo saarkoodana nacsi fiican yeela doona dalkana muhiimay u tahay waxsoosaarkiisana iyo dhaqaalihiisa inuu korkaco muhiim u leedahay ehm, talabaad aan isleeyahay faaidada ku xogta waxay tahay in amniga soomaalia waxay la daaladhacaysa waa amni ehm, amni daray la daaladhacaysaa bulshada bariga africa haddii ku dirta waxyaalaha laga saacidi doono oo calaashaan waxa weyn u tari doona amniga ehm, tan labaad isku socodka dalka isku socodka dadka inay dadku isku socdaan baasaboorka soomaaliga in lagu tagi doono dhammaan maxaa la yirahda ururkaas wadamada ay ka kooban tahay in eh, lagu tagi doono oo maxaala viisiyi la fuday doono oo hal viisa kamid ah adigoo haysto wadamaas aa wareegi doono sida hadda kenya oo kale eh, visa kenya haddaa maanta haysatad uganda aadi kartaa waa tagi kartaa hal visa waxaa ku tagi kartaa visa kenya adigoo haysto laakiin soomaaliya sidaas maha lakiin maanta haddii bulshada bariga africa soomaaliya ku biirtay urarkaas eh, waxaa aaminsanahay dhanka isku socodka inuu kaalin weyn ka leedahay oo dhibaatada ugu weyn weyn ee ganacsatada soomaaliyeed haysata ee baasabooro ajnabi u raadsadaan dhalinyaradeena sidoo kaleeto oo hadda ganacsiga soo kaameen u baxaan ee baasabooro kenya ee baasabooro ethoobia u raasadaan waxaa number one u isku ah socodkii inuu xalaashaan aada u dhib badan yahay marka bulshada ururka bariga africa xalaashaan waa urur soomaali muhiimad gaara u leh oo ammaankii dhaqaalihii isku socodkii dhinac walbaba waxbarashadii ka kobcinaya waana soo dhaweynaya waa urur aada iyo aad iyo aada inaan ka mid noqon aada ugu daacnay laakiin xawadii suurta gashay madaxweynaha jamhuuriyadan oo maasan yahay dhanka amniga maadaama soomaaliya amnigeeda guud ahaan uusan safe ahayn ma laga yaaba inay saameyn ku yeelato may saameyn kuma yeelanayso oo hadda bulshadii maxaa la yihahdaa ururkan hadda soomaaliya ku biirtay wadamo ka socdaaba hadda soomaaliya amnigeeda qayb kaa ah. waa sida burundi oo kale uganda wadamo badan kenya oo kale ayaaba qayb ka ah oo amniga soomaliya amnigeeda usoo celiyaan soomaaliya siday ahaan jirta ahaataba marka wax weyn oo big deal oo lisleeyahay amni darray keenaysa ima muuqataba kaasi wuxuu ahaa amiin axmed dhaqane oo arimaha dhaqaalaha ka faalooda oo aan wax ka weydiinayay kubiiritaanka dalladda bulshada bariga africa soomaaliya waxay uga dhigan tahay iyo fursadaha ay heli karaan ganacsatada soomaaliyeed haddii dalada soomaaliya qeyb ka noqoto guriguri ku duway loogu sixiyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti waacana wanaagsan eed leenahay xogoreysi aad maqleysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa uu idinkaga imanaya booliiska soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixiyeen toddobaadkii lasoo dhaafay dhacdooyin ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo ay sheegeen in ay soo qabqabteen dabley hubaysan oo dhac iyo boob ka geysanaysay xaafado kamid mid ah magaalada muqdisho iyadoo ay sheegeen eedeysanayaal qaarna inay ku raad joogaan sidoo kale waxaay booliisku sheegeen in ay soo badbaadiyeen dadka qaar ee magaalada muqdisho laga afduubtay dhowaan kuwaas oo ay ciidamada booliiska ay soo furteen kooxdii afduubatana ay soo qabteen afayeenka booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali doodishe ayaa ka warbixiyey dhacdooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya gobolka banaadir gaar ahaan deegaanka garas baaley ee gobolka banaadir taariikhdu markay ahayd toddobiyo tobankii bishii nofembar laba ayaa waaxda saddexaad ee degmadaas deegaanka garas baalley ee abaaro toddobadii iyo soddon daqiiqo ayaa gaari caasi ah oo qudaar siday oo horay eh, eh, u jiray dad muwaadiniin soomaaliyeed ahaa qofkii uu jiirana aan la aqoonin ayaa ciidamada ammaanku gacanta ku soo dhigeen waxaa la geeyey saldhigga booliiska degmada eh, deegaanka garas baalley halkaasoo gaarigii lagu hayo iyo eedaysanihii falkaa geystay wadihii gaariga oo baxsaday ayay ciidamada ku guulaysteen Eh, inay gacanta ku soo dhigaan lana aqoonsado haybta ciddii gaariga iska laheed waxaana socota baarista gaarigaas isla toddobiiy tobankii bishii nofembar ayaa degmada xamarweyne gobolka banaadir ayaa abaaro abbaaro eh, labiyo tobankii iyo shan iyo toban daqiiqo ama labiyo tobankii maqrinimo waxaa ka kacay eh, dab xooggan oo geystay khasaare hantiyeed waxaana daminta dalka dabkaa iska kaashaday dabdamiska dowladda hoose ee gobolka banaadir dowladda hoose xamar iyo shirkadda hormuud dabdamiskeeda oo inta badan degmooyinka meelaha dabku ka dhacaan ee gurmad gaarsiisa oo garab istaagta in dabkaa la dumiyo waxaa lagu guulaysta dabka in la dumiyo ma jiraan wax khasaare nafeed oo ka dhashay laakiin burbur hantiyeed ayaa dabkaasi sababay isagana hay-adaha ammaanka ayaa gacanta ku haya ee sababta keentay dabkaas baaristiisa iyo maxay ahayd in laga gungaaro sababta dabkaas uu ku dhashay degmada dayniile sartaariikhdu marka ahayd siddeed iyo tobankii bishii nofembar ee ayaa howlgal ay si wada jira ah u sameeyeen ciidamada ammaanku waxay ka sameeyeen dhammaan waaxaha degmadaas ciidamada oo iskaashanaya oo ahaa buluusiyi militare ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka hayadda nabad sugidda sirdoonka qaranka howlgalladaas sameeyey howlgalkaas ayaa lagu guuleystay iyadoo gacanta lagu soo dhigay dad eedaysnaa oo ku lug lahaa falalka ee kooxaha weerada isla degmada dayniile taarikhdu markay oankii bishii nofembar ayaa afar saac iyo bar subaxnimo ama tobankii iyo bar subaxnimo waxaa wadda dhinaceeda la soo dhigay wiil yar oo aad loo jirdilay oo afar sanno jira ah, kaasoo lagu magacaabo yaasir maxamed yuusuf kaasoo dhaawac jirdil ah loo geystay jawaanna lagu riday ciidamada ammaanka oo bartii ku baxay ayaa <coughs> gurmad u sameeyey qofka sahiirka ah oo la dhibaateeyey sida la sheegayna qofka falkaa geysta ayaa ahaa hooyadiis oo ka baxsatay soonkaas una baxsatay dhanka ceelasha biyaha degmada dharkeenley goofaf dhexdooda ayaa sidaasoo kaleeto waxaa dil loogu geystay taarikhdu marka ay tobankii bisha nofembar abbaara eh, kooiyo tobankii ama shantiyo afartaiyo shan daqiiqo waxaa dil loogu geystay marxuum lagu magacaabi jiray maxamed cabdulaahi xaajisaas kaasoo ku shaqaysan jiray mootada feekoonta ah lamana helin ciddii falka geysata laakiin hay-adaha ammaanka ayaa gacanta ku haya baarista dhacdadaas ciddii lagu soo helana maxkamadda awoodda u leh garsoorka ayaa gacanta loo gelin doonaa degmada dayniile gaar ahaan waaxda kordamac ayaa taarikhdu markay sideed tobankii bishii nofembar abaaara toddobadii iyo toban fiidnimo waxaa babgacmeed lagu tuuray dhismo xerada seven seven ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhismi ka socday dad isu soo ekeysiiyey dad shacab ahaa oo meesha maraya ayaa bumbo ku tuuray wax khasaaraha bumbadaas ay geysatana ma jirin dadkii khawaariijtaha ama falalka amnidarrada ka shaqeeyna goobta waa ay ka baxsadeen maadaama dadka shacabka ay isu soo ekaysiiyeen degmada dharkeelley ayaa ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen waxay gacanta ku soo dhigeen ee saddex eedaysane oo dhac geysanaysay waddada isku xirta afgooyo iyo muqdisho iyagoo gacanta lagu dhigay haddana ay socoto baaristooda si cadaaladda loo horgeeyay eedaysanayaashaas lana ogaado qasadka ujeeddada ay ka lahaayeen dhaca iyo cidda ee ka dambaysay <clears throat> degmada kaaraan waaxda wajeer ayaa sagaaliyo tobankii bishii nofembar laba kun saddex iyo labaatan abbaara shantii iyo iyo iyo soddon daqiiqo ayaa eh, dad sata dad watay ciidanka yuniformka ciidanka eh, ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda ayaa eh, israsaasayn ku sameeyey ciidamada kaleoo ammaanka iyagana gacantaa lagu dhigay sidaasoo kaleetana maxkamadaha awoodda u leh ayaa lagu simo gacanta lagu simo mar kale deegaanka garas baaleey waaxda shanaad ayaa taarikhdu markay sagaaliy tobankii bishii nofembar sidaasoo kaleeto waxaa babgacmeed lagu tuuray ciidanka eh, xasilinta caasimada gaar ahaan ciidanka bolisiyo militaar oo amniga caasimadda qayb libaaxla ka qaadanayay bambadaas ayaa sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac eh, weliba ay ku jiraan dad shacab oo goobta kaag dhowaa eh, sidaasoo kaleetana eedaysanayaashii bambadaa soo tuuray ayaa ciidanku gacanta ku soo dhigeen waxaana lagu xiray ayaa ciidanku ku baxeen islamarkaana dadkii dhaawac ahaa gurmad loo sameeyey eedaysanayaashii goobta ayaa lagu qabtay iyagana la maadaama ay yihiin baaristooda socoto haddii ay ku caddaato inay dadkii falkaas soo geystay ay noqdaan maxkamadda awoodda uleh ayaa la horgeyn doonaa degmada waa gaar ahaan waaxda koowaad taarikhdu markay sagaaliy tobankii bisha nofembar ayaa labaiyo tobankii maqhribnimo saldhigga booliiska waxaa soo gaaray warbixin sheegaysa in gabar lagu magacaabo haboon maxamed cali ay ku dhimatay ee gurigii ay deganeed iyadoo aysan jirin wax caddayna ama maragaho ka muuqda sababta ay gabadhaasi u dhimatay waxaa gacanta lagu hayaa oo loo hayaa falkaas eedaysanana waa qofkii guriga la deganaa gabar kaleetoo guriga la degan iyadana waxaa ku socda baaris walow aan wax caddaynahoo jirkeeda ka muuqda aan la helin baaristii la marsiiyey haddana wixii ku soo caddaada maxkamadda awoodda u leh ayaa go'aanka gaari doonta degmada kaaraan waaxda nageyle waaxaha nageyle iyo jabuuti ayaa howlgallo ciidanku ka sameeyeen waxaana lagu guulaystay howlgalladaas in gacanta lagu soo dhigo ee qolyaha ka ganacsada maandooriyaha ee iyagoo iyagana gacanta lagu soo dhigay islamarkaana lagu wareejiyey maxkamadda awoodda leh degmada hodan gaar ahaan waaxda oktoobar ayaa taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii nofembar labayo ah, tobankii ama tobankii afartii galabnimo iyo bar ayaa dhaawac midi ah midi loo adeysada loo geystay eh, dhibano lagu magacaabo cabdi cabdulaahi cabdi waxaana dhaawacaas u geystay nin lagu magacaabo kaynaan ibraahim cabdi ciidanka gacantay ku dhigeen eedaysanaha isagana maxkamadda awoodda u leh ayaa la waafajiyey garas baaleey gaar ahaan waaxda saddexaad ayaa taarikhdu ay labaatankii bishii nofembar abbaara labaiyo tobankii iyo konton daqiiqo oo duhurnimo ayaa dad ku labisnaa dareyska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay dhibaato u geysteen qof shacab ahaa ee kuwaasoo la rumaysan yahay inay sumcadda ciidanka hoos u dhigayeen ayaa dhibaato u geystay qof shacaba qofkii shacabka ahaa oo soo dacwooday ayaa ciidamadii ammaanka ee xasilinta caasimada gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyed oo goobta ka dhowaa ku baxeen waxay sababtay israsaasayn inay isdifaacaan dadkii dareyska ciidanka watay iyo ciidanka booliiska goobta ka shaqaynayey halkaas ayaa waxaa meesha ku naf waayey sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliiska soomaaliyed oo lagu magacaabi jiray xidigle daahir yuusuf cali waxaana sidaasoo kaleeta goobta ku dhaawacmay ee dhibanihii afduubka loo haystay oo dhibaatada loo la gaarsiiyey dhibaataynayey eedaysanayaashii falkaa ku lug lahaa waxay u xiran yihiin waa xiran yihiin gacanta ciidamada ku jiraan waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awooddu leh sidaasoo kaleto ciidamo kaloo buliiska ah oo saldhigga ka tirsanaa sarkaalkaa dhinta la socdo iyaga israsaasaynta qaybta ka ahaa iyaguna waxay ku jiraan baaristaas sidii loo kala caddeeyo sarkaalkaa goobta ku dhintay ee qaabka u dhintay maadaama dad burcad ahoo dad dhibaataynayay u gurmanayeen sarkaalkuna sida uu ku dhintay waa in la helaa exactly rasaasta uu ku dhintay iyo qoriga ay ka dhacday rasaastaas marka iyadana baaristeedaa socota waxaanan ku horgeyn doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan ka arki doontaan garsoorka awoodoole walow baarista kiiskaasi uu goor horeba bilowday haddana gargaarkii maxkamadda awoodda u leh ayaanu ayaannu uga fadhinaa in gargaarkaas uu soo baxo degmada dharkeynley taarikhdu markay ayd labaatankii ayaa waxaa ka dhacay shil gaadiid ah oo sababay dhimasho waxaa gacanta lagu dhigay eedaysanihii falkaa geystay oo shilkaas geystay isagana gacanta ciidamadu ku jiraa sidaasoo kaleeto xamarweyne gaar ahaan suuqa cabdulla shideeye ayaa qof xamaali ahaa ama dadka u ganacsada gaarigacanka gacanka sidaasoo kaleeto ku dhex dhintay isla taariikhda kii bishii nofembar ee baaris la sameeyeyna waxaa la helay inaysan wax caddayna jirkiisa ka muuqanin in dhibaato ah la gaarsiiyey degmada dharkeyley waaxda afaraad taarikhda bisha nofembar ayaa dil loo isticmaala tuuraray la geystay oo dad ay geysteen eedaysanayaashii farkaa geystana gacanta ciidamada ammaanka ayay ku jiraan iyagana maxkamadda awoodul ayaa la horgeeyey garas baaley gaar ahaan waaxda shanaad ayaa mar kale kii bishii nofembar abaara sideed saaco duurnimo waxaa u geeriyooday laba marxuum kuwaas oo falka ay u geeriyoodeen uu ahaa eel ka yimid dhaawac hore loo gaarsiiyey maalinta maalinta ku horreysay oo labaatankii bisha ahayd dhaawacaas eelka soo gaarsiiyey ayaa sida qolyaha caafimaadku caddeeyeen ayay u geeriyoodeen iyagana eedaysanihii gacanta lagu hayaa degmada dayniile taarikhda markay ahayd ayaa howlgal ay ciida ku sameeyeen lagu soo badbaadiyey iyadoo qof dumar ahaa ay timid saldhigga boliiska degmada dayniile oo codsatay in cunugeeda afduub loo haysto isla markaana dhaqaale la weydiiyey ayay ciidamada ammaanku ku baxeen waxaa gacanta lagu soo dhigay dadkii falkaa ku lugta lahaa iyo lagana soo badbaadiyey wiilkii dhallinyarada ahaa oo sidaasoo kaleeto afduubka loo geystay afhayeenka booliiska sadiiq aadan cali doodishe ayuu ahaa oo dhacdooyinkii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya ka warbixinayay ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay waa hagaag saaxiibyaal mar kale kulanti haboon ayaan idin leenahay haddii cinaagnana markan fadhigii maanta ee golaha wakiilada puntland waxaa hareeyey buuq iyo sawaxan iyadoo gacanka hadal ay xildhibaanada qaar iskula dhaqaaqeen waxaana fadhiga maanta looga hadlayay sidii loo qaabeyn lahaa doorashada maamulkaas ee la filaya dhowaan inay ka dhacdo deegaanada puntland waxaa la kala diray sidoo kale guddigii loo xilsaaray kasoo shaqeynta doorashada qof iyo codka ah, ah ee markaa la filayay in puntland ay ka dhacdo kadib markii ay diideen xeerka doorasho ee maamulkaasi waxaana eh, guddigii ay sheegeen in waqti ku filan aan la siin haddana loo baahan yahay in waqti la siiyo sidoo kalena ay muhiim tahay in la xaliyo xiisadda ka taagan magaalada garowe iyo guud ahaan deegaanada puntland taas oo ka dhalatay qaabkii doorashada ay u dhaceysay intaa kadibna laga hadli karo amaba la keeni karo qorshe doorashada marka puntland ay ku dhacdo waxaana gudoomiyaha golaha wakiilada puntland uu kala diray gebi ahaanba guddigaasi oo uu sheegay in ay qaban waayeen howlihii loo xil saaray gafgafloogu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran tahay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay xog horeysead maqlaysaan qaybii ugu dambeeya isla sii gaaraynaa saaxiibayaal markana waxaad ku soo dhawataan xabeyntii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay war kalamaanay gabayshiina ka xanaaqay oo ruushku ka carooday reer galbeed ka wada yaabiyo baydhan la ilmeeyey oo yuhuud ka wada ooyiyo waabshay faransiiska qawaariij wadnaha gooyay baan soo bandhigayaaye igu qaata saaxiibayaal beeniraad ma leh beeniraad male laylolow run ma moodaye war waxaa kaloo la ambiyadii ka dhalato eebbaweyne doortiiyo intii raacday mooyee aqligiiyo garaadkiiyo arxankiiyo xaqdhowrkiiyo aadmiga ku beeraa male bini israa'iil warkalamaanay meesha war baad ku haysaane ninkii wax isku haya furimaha ha tago kuus ayaamahan mahad aadan noo sheeg am hartafasa walibeeray zuriyzuriyimad allah war luuqluuqmarow laas laamigo yimaadaa u naqaana kollaytaba shimbiraha laluu soo lugtooxsadee cirka laami waa saara jiray lacag nin haystaaye goormuu liq soo yidhi cabdina waysagii lumay haahey oo waa tii layidhi lo dhunta biyaa loo fadhiistaa war dadka lama maagee aayar baa loo waraystaaye cabdioo fariid baad ahayd fiicanoo baxaye furumaha adaa gaaray oo fiij dhintay cadowgiiye faalladiiyo warkaad noo wadiyo kaa fariimaha dhan warna miyausan leymari jirne bal aan dhoorno dhaankii maqnaay wuxuu war soo dhoobo war xanta waa lidinku yaqaane galmudug dagaalka waa wax kale markaan dhuusamareeb tagnay waxaan ku yaranarsanay geed la yidhaa harka madaxweynaha cabbaar markaan joognay habeenkii waxaan ku hoyannay hotel la yidhaa iridda dagaalka maalmo kadib waxaan u gudubnay gaalkacyo waxaan xanje iyo toosh ka iibsannay dukaanka faca iska celi mid askari ahoo nala socdayna markuu magaca dukaanka arkay wuxuu yidhi wallay khawaarij waa iska celin isku iskufacsa ma noqon karno gaariga wuxuu nagu hakiyey magaalada wisiil waxaana ka qadaynay maqaayad la yidhaah dib loo noqon mahayo markaan u jihaysanay furintana waxaan shidaal ka qaadannay kaalin ay ku qornayd ciidan waa kii dhaqaaqa intaynan magaalka ka bixin ayaan hormarnay isbitaalka magaalada wisiil waxaana surnaa boor weyn oo lagu qoray tugsi ma leh qawaarij in la ciribtira mooyaane kadib waxaan ku dhacnay jidkii shabeellow xoogaa markaan socnay waxaan ku tagnay boor lagu qoray askari waa kugu ceeb inaad soo laabato iyadoo qawaarij jirto cabbaar kale markaan socnay haddana waa boor kale ay ku qoran tahay rag waa kii guulaysta in yar markaan socnay haddana waxaan ku tagnay xero ari oo iridda looga qoray nin cabsaday naga galbay markaan shabeellow tagnayna waxaan u tagnay askarti intii muqdisho laga waday ee turkiga lagu soo tababaray oo indhaha u shitay sida reer mudugga waxaana halkudhig u ahaa wuxuu waa ilmo yaryar ee aan soo qabanno ilaa hadda waxaa anigii saaxiibkay liibaan wacad noogu dambaysay iyadoo ciidamada iyo shacabka ay qawaarij indhaha usii shidanayaan war cabdikuus haddaan geesnimada ka yaabnay ilaa reer mudug dagaal ku jiro indhaha shitayaa soo aragtay kollay cabdikuuso waxaad qabateenba safarkii adiga iyo ankool iyo liibaan lugcad khawaarij waa quusiye war anaguna gooja caddaan u taaglaana warnamiyoon abdikuusmayba su'aalaba faday eh. boor oo dib loo soo laaba mahaya kogorantaba baalmaray eh. may hangnagdi war abdikuusow adugu waa noo warantay eh. annaguna halkaanan kaaga sheekaynaynaa intii aad maqneed waxaa dhacday wiil bajaajlaha ayaa waxaa la yidhi bangi xamar ku yaalla lacag dhigtay kadibna markii uu bangiga hormari tago mar walba waxaa layidhi hoonku yeeriyaa dabeetana nin keliyantii ahayoo uu qaadi jiraa wuxuu wiilka ku yidhi niyo mar kasta oon meeshaan mari tegno waddadoon xirrayn iyo jidkoon jaam ahayn waadiga hoonka yeeryeeriye maxaa jira wiilkiina wuxuu ugu jawaabay bangiga xogaa yaroo lacaguu ii taallaayo waxaan diidayaa waardiyuhu inuu hurdo marka wiilka bajaajlaha ah sida uu dantiisa gaarka uga fakeray haddii aan danta guud uga wada fakeri lahayn khawaariju nama dhibteen waxna nagama hallaabeen war gorgoraan waxaan ka maqli jira waayaha ay baraye danta guud inaan ka wada fikirno haddaa daruuftuna baraysa oon ka gaarna <laughs> haruub daatay aana hambada la qaba jiray ma erjarnaysan war cabdikuus iyo ragga uu ka yimid waxaan dhihi lahaa kalamaanta furmaha jirtaay maahin furayiine inaan geedku faaruqin darteed baa fadhiga keentay aahey shina fadhiidii onay fooftuu waleeri war waxaa kaloo la yidhi geel fariisi iyo foofi waa laba farrimood geela markuu daraaran yahay laba nin tuugtaaye laba nin oran aryaadhaha warhee ma haysiina beriga xildhibaanadii baarlamaanka buuq iyo feeraa ka dhex dhacay warkalfadhiguma waa xiran yaho shan iyo furmaayo waa wakiilla lahaa ee goormay shireen waar cabdulow biicab baarlamaanka somalilan maalmahan ma buuqine war xildhibaanada baarlamaanku wax kabedelka dastuurka miyay isku fahmi waayeen war madaxweynihii kan fadhiga baarlamaanka furi lahay tanzaniya uga qaybgelaya shiramiga geeska afrika looga hadlaye baarlamaanka yaa boobsiiyey aryadhaha kale maanay weligiinba warka waa dhabjisaane mahaw buuqu ka dhacay waa baarlamaanka buntland xeerki doorashadana fooda leesku geliya guddi baarlamaanku warbixinka sugaya mugay dhaheen qabyay naga tahay aa gudoomiye baarlamaanku inya ka xanaaqow kala dir diray ka kadibna see u diri kartaa waad kala diri kartaa iyo soco mayso aanya ah, leesaga hortegayaa gacanka hadal ka dhacay lakordhin mahayo colow la kordhiye lakordhin mahayo colow la kordhiye yaaska gobsadeena warkhayaare waxaa la yidhi gaari oo magaalada garoowe ka shaqaynayey ayaa darawalkii waxau shiday eestii ahayd dalka guushiisu waa deni deni dalka guushiisu waa deni kadibna shacabkii intay dhaheen bawa noo istaag ayay qaarkood waxay qaadeen cabsi cabsi waaye wallaahi warbawa hooyada federaalka goor kasta oo ku fudataaniine dowladda buntland waxay si cad uga soo horjeesatay wax kabedelka dastuurka federaalka soomaaliya war dastuurka buntland haddii wax laga bedeli karo kan federaalkana in wax laga bedelo maxaa diida waradabow buntland way dhaqaaqdo balaaya kama jidhee kudayow buntland kudayow siday dowladeedu tahay warwar mahaysin xukuumadda soomaaliya waxay sheegtay in daadadkii ka dhacay dalka ay ku geeriyoodeen sagaashan iyo lix qof kumanaan kalena ay ku barakaceen nolol adagna ay ku sugan yihiin in loo gurmadana loo baahan yahay marka idinka kolmaanay gurmadka miyaadan qayb ka qaadanayn warna miya war mahaytan magaalada buurdhuuba dadka daadadka baraka iyaan haatana oonga bastiyoyin war kalamaanay waxaa la yidhi ummaddaan isgargaarin ilaahay ma gargaaree waa inaan gurmannaay oo gacan siinna dadkeenna warwarkiinka ugastoo shacabka buurdhuubo ilaa i baraakiyaa biyo kogaryay haa waana tii horelan ari ma biyihi nalaqayba haraad uga bakhtiyeyna alaa kulli xaal ummadda waxaa laga rabaa inay isu isu gurmateen eh. toomaalaay gidigii gees kastoo aad joogta war shirka golaha wasiirada lagama haysine eh. xanta runta u dhowey ka soo baxday waxay sheegaysaa eh. wasiirkii amniga doodishe in loo magacaabay safiirka soomaaliya ee qadar marka waxaa la yidhi sadaqa ma yaraysa salaaduna socod ma baajisee samigay cabdulla waxa uu yidhi ow fogaan aadoo kaafiiriha meelfuuduuday ka fuuranta fogaan aadoo kaafiiriha meel fuuduuday ka fuuranta warkalamaanay war ma haysaane magaalada baydhabo waxaa ka dhacay shir lagu daah qoraalka afka mayga waxaana ka qayb gala gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen iyo aqoon-yahano fara badan waxaana layidhi maanta wixii ka dambeeya afmaygu qoraal rasmiyuu yeelanayaa war amadheero warkakadheenohayta af ka suubsoy weliba laaraay shirkaasay afaaftega af maaymayka war maarey abuanguro shirkaasi baydhabo uu qayb galay wuxuu yidhi yaa la yidhi kulankanking owliyaadawu war abuanguro meeli ani indiray haanoyaran hawe oo ku dhimanaayan hanyo hadhimaatiroy b h d na baydhabo kulukuweeri war kalamaanay maygiyo maxaa tirigu waa laba mataanay mar hadduu qoraal yeeshay dhaba waa maslaxad weyne madeeyow ku farax waa sidaa maanta loo qoray waar wallaweynaya anugu kole intaan garanaayo way dhaaftay war idinkoon waxba ku daanin ummadayna soomaaliyeed way isku isiruune dad walina af buu leeyihiiyo ereyakoodae eeggaa la qoray maygii iyo may ballaaree afka hooyo waa badan yahay wada ogsoonaada war waxaa kaloo la yidhi afkaannaan hormarayoo turxaan laga ilaaleeyey adoo laga bilaabayo haddii aakhir lagu geeyo xarfe ugub ayaad ugu tagtaa goor iyo ayaane anshax iyo asluub iyo haddii eraysan loo doono ama aanfahurudiyo dhib weyn lagu abuuraayo ninba ararta meeshuu rabuu ka ambaqaadaayo akhris iyo qoraal iyo rag baa soo abaabulay leeyahay haddaan reer khalaadiyo ku daro weer ajnabi keenay abwaannimada aan sheegtay baa igu ihaana warsoo walba nisnoojin horiba walilinganay alif likordhowe alif loosdhoy alif laagoode calaa kulli xaal ummadda waxaa laga rabaa inay isu gurmateen toomaalaay giddigii gurmado ka kacay gees kastoo gurmado ka fariimahaasi xubintaasi kalamana waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya salaad cabdulla cumarna waa uu farsamaynayay intuu barnaamijka hawada ku jiray intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo aqirjalinba sakursiya ma exba iyo khiyaama masaqiira durbaanba durbaanba markii lagu sanuugana saldanada saldanada ku dirirba lagu saluugana saldaanada saldaanada ku dirirba sagaal qaday masibraarka dhaansa macansidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa dadkaago sagaal qaday masibraar ka dhaansa macan sidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa ma sidaad doonta yeelba sanka kibir la taagba ma sidaad doonta yeelba ma sinaanta diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba masokeeye dhalashada inti qura ka wada yimi si kala fogeeba siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay maya maya sida siyaasad sida maahan si kaloo ka duwan weye maya maya sida maahan siyaasad sida maahan si kaloo ka duwan weye

nabadoo la suga weeye inaan iya garsooro weeye saboolnimo la diri weeye dhaqaalaha sarfoowa weeye qorsha saxasani weeye saraaciya wax soo saarka sugu caanuda weeye weeye sharciga wax soo saarka sugacaanka sun qabiilka duruuba weye safixuma ka noqow weye soomaalida mide weye

harcigana ku socowe seertee jalya weeye aqoon sare uga weeye samiriya dulqaad sharcigana ku socowe seeseejalya weeye aqoon sare u qood weeye siyaasadii sidaa weeye siyaasadii sidaa weeye siyaasadii sidaa weye